alla waxaan rabaa inaan jihaado oo garabkaaga aan ka jihaado gaalada aad la jihaadaydo aan aniguna la jihaado garabkaaga ka dagaalamoon arrintaas ilaahay ku caabudo faqaala nabigu wuxuu ku yidhi axayun kuwa nool ma yihiin waalidaaka labadaadii waalid labadaadii waalid ma nool yihiin aabbaa iyo hooyada qaala ninkii wuxuu ihi nacam haa waa nool yihiin qaala nabigu wuxuu ihi fa fiihimaa fa fii birihimaa labadaas waalid loo samafalidooda jaahidku jihaad fa fiihimaa ay fii fajaahidku jihaad nabigeena suban sal اlahu alيه wasalam ninaa u yimid jihaadku uga idan dalbada inuu la baxo oo raaco oo uu cadowga uu nabigu la dagaalamaa la dagaalamo markaasuu nebigu weydiiyey istifsaar wuxuu yidhi labadaadi waalid ma leedihiin aabbaa iyo hooyada markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi ayagaas ku jihaad macnaha birigooda ku dadaal taas wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waxaa laga qaadanaa oo laga faa'iidaysanaa in shay kasta oo nafta dhiba lagu magacaabo jihaad sababto a ah nabiga birigood in jihaad ku magacaabo taasna waxay tusaydaa naftaaduba ha dhibsato ee wax kasta oo labadaada waalid wax u taraya oo sharcigu banneeyey in aad u samaydo nafaaduba ha dhibsato naftaada dhib ha ku noqdo wax allo waxa ay ku amraan laba shardiyaa laga fiiriyaa sharcigu ma ogolya hadduusan ogolayn waxaan sharcigu ogolayn qofna lagama yeelo shardiga labaad waxaad ma awoodaa hadaadan awoodin waxaadan awoodin ilaahay kuma saarin mar haddii labadaas shardi la helo wixii waad awoodaa laysbaa kugu ahaadeen sharciguna waa ogol yahay waa inaad u samaydaa waa inaad u samaydaa taas magaxay tusaydaa markaa wax badan oo aad xataa dhibsanaydo hadday ku amraan sharcigiina ogol yahay adigiina aad awooddo waa inaad u samaydo waa inaad u samaydo ha ahaato shaqaad u qabanaydo ha ahaato xoolaha aad siinaydo waa inaad ugu dadaasho culays kastay kugu tahay jihaadaa nabigu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam tan kaleeto xadiidka waxaa laga qaadanaa u yihi xaafid ibnu xajar biriga labada waalid loo samafalaa inuu jihaadka ka fadli badan yahay jihaadka inuu ka fadli badan yahay sababtoo ah biriga labada waalid weligiis waa fardulcayn hal mar fardulkifaa'i ma noqdo waalidkaaga inaad baari u noqoto warkooda aada addeecdo ficilkaaga aada xooggaaga iyo xoolahaaga ku anfacado ayaga aad u baari noqotaa weligeed waa fardulcayn ma jirto xaalad lagu leeyahay waalidkaa inaad u samafashaa waa fardulkifaa'i mar lagu leeyahay ma jirto weligeed waa fardulcayn laakiin jihaadku marna fardulcaynuu noqdaa marna fardulkifaa'iyuu noqdaa marka shay weligiisba fardulcayn ah iyo shay marna fardulkifaa'i ah marna ardulcayn ah waxaa ka badan midka ardulcaynka daa'imka markaasuu yidhi waxaa laga qaadanaa in birul waalidaynku ay dhici karto inuu noqdo midka fadli badan jihaad mana banaana in qofku jihaad aado ilaa labadiisa waalid idan uu weydiiyo ma banaana jamaahiirulculamaa waxay yidhaahdeen waa xaaraan qofku inuu aado ilaa labadiisa waalid uu ina weydiiyo hadday marka u diidaan labadiiba ama mid kamiduhu u diido ma bannaana jamaahiirta culummadaa yidhaahdeen ma bannaana haddii labadooduba u diidaan ama mid kamiduhu u diido laakiin shardi waxaa ah in labadoodu muslimiin yihiin nin labada waari aysanba muslimiin ahayn jihaad lama weydiiyo ila waxa laga jihaadayaaba diinkoodii ah dadkii haystay day gaalo yihiin haddee gaalaaba lala jihaadayo m marka idan laga weydiinma markaas laakiin sidooda kala baarnimo loogu samayna fida iyagiyo gaalaa waa shardi inay muslimiin yihiin waxaa kale oo shardi ah jihaadku inuusan fardulcayn ahayn markaas ee hadduu fardulcayn yahay idan lama weydiiyey jamaahiirtu mareen uhi xaafid ibn abi jamrana sharaxa wuxuu ku leeyahy waaba ijmaac oo culummadoo dhan iskuma khilaafin jihaadku xaaladda uu fardulcaynka yahay inaan idan la weydiinay laakiin dadka gobol waxaysan kala fahmi karin idan la weydiin maayo iyo xaqoodii iyo birigoodii waa kugu waajib ma kala fahmi karaan waalidka jihaadku ama fardulcayn ha noqdo ama fardulkifaa'i ha noqdo ayaga inaad baari u noqoto ku baarnimay samayda weligeed fardulcayn ay kugu tahay culamada muslimiintana qof qabaa ma jiro jihaadku marka uu noqdo fardulcayn waalidku xaqba kuguma leh qow qabaa ma jiro oo aqwaasha culamada ka mida ah. laakiin arrintu waa maxay jihaadku markuu fardulkifaa'i yahay kuma banaana inaad aaddo ayagoon kuu dhigmin mar hadduu fardulkifaa'i yahay ayagiina muslimiin ay yihiin laakiin markuu fardulcayn noqdo birigooduna waa fardulcayn jihaadkuna waa fardulcayn idan la weydiin ma ayaga labadii fardulcayn adaa la rabaa sidaad labadooda u xagagelin adaa lagaa raba sidaad u xagagelin laheed adaa lagaa raba jihaadkii waa fardulcayn idan la weydiin ma waalidka baa lagaa raba waalidka birigooda iyo ixsaan samayntooduna waa fardulcayn sidaad u qaba laheeda ugu baarmaysa waa lagaa raba waa laba fardulcayn oo kala duwan laakiin qowl qabaa ma jiro xaaladda jihaad fardulcayn noqdo xaqa waalid waa dhacay qowl qabaa ma jiro waa aqwaasha culummada ka mid wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar raximah اllah waxaa laga qaadanaya xadiiskan qofka shuurada laga dalbo oo la yidhaahdo masaladaas igala tari inuu u nasteexeeyo qofka shuurada ka dalbay oo nasteexa maxdiyaho baraxla uu u sheego nusxiga waa sida ugu fiican inaad uqayl meerto u fiirsada nabiga salى الlahu عalيه wasalam cadow la dagaalama gaalu la dagaalama ninkaanuna wuxuu u yimid ba inuu garabka nabiga ka dagaalamo salى الlahu عalيه wasalam nabiga hadduu dantiisa fiiriyo wuxuu dhihi lahaa garabkayga ka dagaala waaba timi soo maaha gaali cadowga nala fiica laakiin ma fiirina wuxuu fiiray ninkan diin ahaan maxaa u fiican ila waa ammaano diin haddii labadiisi waalid madba joogaan muslimna ay yihiin haddaysan u fasixin uma banaana marka ma dhihin iska dagaalami waay waaba noolihiin soo maaha ayagaa ku jiraa saasaa ninkaan u fadli badan markaa qofka sida u fadliga badan kula tashada sida adiga adiga kula roon lama fiirsado oo adiga ku roon ee waxaa la fiiriyaa si naseexo oo maxdi ah oo baax u baahayn sida ugu fiican qofkan kula tashado xaaladda uu kula tashado aada ugu sheegaysi saasaa laga qaadanaya rawa bukhaariy can ibni cabaasin radia allaahu canhuma أnnahu cabdالlahi بni cabaas samica nebiya nabigu maqlay salى الlahu عalayه wasalam yaquulu xaalo uu leeyahay laa yakluwana rajulu nin yuusan la kali noqon bimra'atin haweeney nin yuusan la qaali noqon haweeney saasuu yihi nabiga sala allahu alay wasalam khalwo waxaa la yidhaahdaa ninka iyo qofkii dumarka ahaa inay isla joogaan meel aan makhluuqa u jeedin ilaahay maan aan aadmigu u jeedin khalwadaasaa la yidhahda labadooda isla jooga dadka kalena arki maayaan khalwaa la yidhaha waa xaaraan ma banaana waxay noqon kartaa qol inay isla galaan waxay noqon kartaa meel cidlaa inay isla tagaan waxay noqon kartaa luuq inay isla istaagaan meel kasta oo labadooda aan dadku arkaynin dadka la sheegana waa dad laga hashoodo caruur yaroo laba sano jira saddex sano jira waxba qalyo meesha ka saarin meel aan labadooda dadka kaloo caadigaa arkaynin inay isla joogaan iyagoo ajnabi karaa waa xaaraan mana banaana nabiguna sala allahu calay wasalam wuxuu tilmaamay hadday taasu dhacdo shaydaanaa saddex ku soo noqdo shaydaana shirkaas waa yeelka isaga oday ka maxaad u malaynayda nin iyo haweeney ajnabi kalaa saas daraaddeed qof kasta oo raba inuusan dib ka shallaayin waa inuu khalwada iska ilaaliyo khalwadu hadday timaado shaydaanaa saddex ku noqona waxaa dhici doona wax aad ka shallaydo ah. laakiin haddii marka hore qofku xuduuddaas alla ilaaliyo oo khalwada ka fogaado wax uu ka shallaaya mada ima karaan ma imaan karto taabashaan imaan karin zinadii weynadan imaan karin kulligeed ma imaan karto laakiin haddaad marka hore seelaha soo goydo oo aad xuduudda alla soo gudubto waxaad ka shallaydaad dhici doona laa yakluwana yuusan la karin noqon rajulu nin bimra'atin haweeni dadka muslimiintaana waa inaysan aqbalin gabdhahooda nin islaameed ajnabi ka inuu la kali noqo ilaa waa mas-uul ilaahayna waa weydiin waxyaalaha naxdintale waxaa ka mid ah qolaa su-aal weydiinay waxay leeyihiin nin gabadha la saaxiiba i war ma gaala hayg waxaad ku hadlaynaa la saaxiiba hayg nin gabadha saaxiibkeeda aa qolka la galay waa gabadha iyagu ay dhaleen iyaguna barxadda gurigay fadhiyaan ninkii iyo gabadhiina qolka u xihan qolkiiu ku damaaciy gabadhiina waa isku diishay dagaala dhacay hadda ka war hooyadii iyo walaalihii banaanka tir ah. marka aduu dagaalkii dhacayaa dhiig iyo xagatimo gabadhii gaadeen isagoo kadib baxsadana ayagiiu ku tunto waa carab markaasi waxay leeyihin shiikow dhaawacyadaas makulaama ir inta bisad soo xaraysto hilib meel la gelshay uu leeyahay bisadii hilibkii iga cuntay wax makulahay bareeda darada subxaana allah ilaa u qiimadaa naga qadisa daraaddeeda nabiga sala allahu calayh wasalam qofka ehelkiisa xumaanta uga raalliya wuxuu ku tilmaamay dayuud dayuudkuna jannada ilaahay ma galo jannada ma galo qofka gabadhii uu dhalay ama walaashiis ahee raalli ka ah nin islaamnimo ajnabiga inay qolkan la gato fiiri waa dayuud jannada ma galo dayuud marka ma banaana waa in arrintaas aad looga fogaado aad waa in looga fogaado gabar ma banaan ah, si kastaba ha ahaato ma banaan xaalad khatara ah kama hadlayno oo hadde maalan gabar waddo ku luntay nin socdaa u yimid inuu waddada ay isla sii maraan waa xaalad gaara ah taas waa xaalad daruuraa la yidhahda laakiin si ikhtiyaar uma banaan si khiyaara uma banaan si khiyaara uma banaan day xataa dhaqtara tahay oo gabadh dhaktarada nin la waayo ninkii wax daweeyo nin u gelaayo waa in qof la galo uma banaan maaha waa dhaktarad ah. xuduud mabale miya kuwa ah. muslimiin maaha miya dhakatiirta iyagu soo ma jeed qala markaad tidhahdo war gabadha waa in qof la gala wuxuu ku leeyahay e maya maya meeshaan isbitaal waayo oo isbitaalka isaga xuduud alle maba ilaaliyo miya dhakatiirta aan xuduudda lahayn miya ha xuduudda marka tii alle xataa maba ilaalahay miya maya ma banaano waa in nin la gala ah, ama qof maxramu la gala gabadha ma banaan laa yakluwana yuusan la kari noqon rajulu min imraatin haweeney walaa tusaafiranna yaysan safrin imraatun haweeney yaysan safrin ilaa walxaal macaha la jirkeeda maxramu uu ahday maahane maxram waxaa la idhaahdaa gabadha ninka aan guurka u qaban karin weligiisba si sharciya oo aan xaaraam ahayna uga xaaraam noqotay sida aabbaheed awowgeed wiilkay dhashay walaalkeed adeerkeed saasoo kale zawjkiina waa lama oo waba kasii habboon yahay maxram dadkaasaa la waa dadka aan gabadha guur weligiis u qaban karin sababtuu ugu qaban waaya maaha arrin xaaraana ah. waxaan saas leenaha waxaan ka ixtiraasaynaa gabadha nin licaan hadduu dhex maro weligood guur uma qabto laakiin arrin katanahay ku kala tageen laakiin tanu maaha sifa sharciya ayuu xaaraam uga noqday weligeedna guud uma qaban karo kaasaa waxaa la dhahaa mahra waxaa jira gabadha nin aan guud u qaban karin laakiin waa ku meelgaar wakti uu qaban karaa jira oo tusaale xaa ka mida gabadha ninka gabadha iyada la dhalatay qaba walaasheeduu qabaa intuu walaasheed qaba guud uma qaban karo laakiin walaasheed hadday ama ka dhimato ama uu furo guud waa u qaban karaa iyada soo maha ninkaasoo kale waa ajnabi marka ninka aan gabadha maxramkeeda waa inaan guurbo u qaban karin abadan weligiis ninkaasaa la ydhaha maxram nabiga marka wuxuu leeyay sala allahu alay wasalam gabar yay safrin ilaa maxram inuu la jira maahan ama zawjkeedii weliba xaadiis saxiixmuslimka waxaa ku sugan ilaah iyo qiyaame gabar rumaysan yay safrin nabigu ma kala qaadin fiiri laa tusaafiranna ficilka fii siyaaqi nahyigaah waa kanakirati fii siyaaqi nahyi yacum wax safara nuucu raba ha ahaado cibaadaha loo safro meel kaleha loo safro nabigu ma kala qaadin sal اlahu alay sl weliba xadiidkan hadda meeshuu ka hadla waa marka xajka loo socdaba xajku arkaanu islaam ka mida wy meeshuu ka hadla inta kale warkeed badaa asagu wuxuuba ka hadlaaba waa xataa rugn min arkaan islaam marka la aadayo ma aadi karto haddaan muxaamilo soo walaa tusaairana yaysarin imraatun haweeney ilaa walxaal macaha la jirkeeda maxramuu yahay maane faqaama rajulun ninaa istaagay saxaabadu diinka waxay u baran jireen dhaqan dhegdhegaysi maahayn markii uu nabigu labadan mas'alo sheegay nin ka mid aha waxaa soo baxday mid ka mid inay gaal u qusaydo tiiyuu nabiga marka su-aal ka weydiiyey faqaama rajulu nina istaagay faqaala wuxuu yihi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo uktutibtu waxaa laygu qoray fii qaswati kada wa kada duulaanka hebel iyo hebel ah meel marka imaamku ciidan u diro ciidankaas in la qoro wey sida sunnada si loola socdo hadhow waxa soo nabad laaftay wixii la dilay wixii dhaawacmay mid walba wixii haray waa in si adabka loo badiyo way qoran yihiin waa lay qoray duulaanka hebelaha laygu qoray saas waqarajat imraati haweenaydiina waa baxday xaajatan xaalata mid xaja u soco haweenaydiina xajkay aada u fiirsada jihaadka culummadu waxay isku khilaafeen waktigii nabiga fardulcayn uu ahaa iyo fardulkifaai uu ahaa marmar inuu fardulcayn ahaa waa laisku waafaqsany laakiin culmada gobol waxay qabaan dhammaan zamankii nabiga farducaynuba wada ahaaba u fiirsada weliba imaamku qofka uu ku qoro oo uu diro farducaynu ku noqona ah, waydastunfirtum fanfiru aan hore ugu soo marray masaladaas ah, qofka uu yidhaah adigu bax farducaynu ku noqona wuxuu yidha aniga waa lay qoray dullaankeeda laha laygu qoray haweentaydina xajka aada qaala nabig wuxu hi idhab tag faxjuj xaji maca mraatika haweentaada la jirkeed orod xaji u fiirsado waktigii nabiga sala allahu alay waslam wey nabigaa taag jihaadkii taagnaa oo calalaqal ah fardu kifaa'i waa laga reebay sababtoo ah arrintaan asagay gaar ku waa xubun asaga u gaar arrintaan haweentiisa inuu ilaaliyo waa waajib asaga ku gaar laakiin jihaadku ummaddu kala dhaxeeyo taasna waxay ku tusaydaa xajka gabadhu ma aadi karto haram la-aan istidaaco ma haysato hadday weydo mahram ninku hadduu helo dhaqaaluu ku bixi lahaa ku soo laaba lahaa dadka biilka kulena uga tegi lahaa waddaduna ay ammaan tahay wakti meeshii lagu aadana lahayo waa waajib inuu baxo gabadha shay kale la rabaa waa inay maxram haysato markay dhaqaalihii hesho maxramna waa inay hesho hadday dhaqaalihii hesho maxramna weydo ma awoodo xajka waajibna kuma ah day maxram weydo waajibba kuma ah tan kale xajkiiyo arkaanta islaamka ka mid ah haddii la yidhi maxram la-aan yay aadin ka waran qaranas meelaa ina iska wareegta iyo ganacsi maalin walba gaari iska saarnaa ma banaana ilaahay iyo qiyaamo gabadhu hadday rumaysanta ma banaana tan kale ganacsatada inta dubay ama nairobi u fadhiistay xaasaska dhahayo soo bax diyaaradda soo raacan u dhaqaalaha kama soo tegi karee jihaadaa nabigu ka reebay markaasuu ku dacay ayadoo weliba xaj u socoto ee ayadoo danahaaga u imaanayda inaad tidhaahdo ganacsiga kama soo tegi karee diyaarada soo raacdo sow ma ahan dhaqaalahaadiad u adeegsaydo rabbigaaga inaad ku caasido ya rabbigaaga inaad ku caasido oo xataa qaarkood hadday gabdhuhu diidaan u cagajuglaynay oo leel dhaqan ma rabtid haddaadan iska soo raacin diyaarada war maxramaa la rabaa war maya maxram maxramkaaga maahanay soo bax dhaqaalihii rabbi siiyey uu rabbi kula dagaalamayo oo uu rabbigiis ku caasinaysa waa iska daruurow leey jihaad nin lagu qoray waa daruuro nabigu ma dhihin sala allahu alay ganacsigaygaan gadgadanaya daruuro ma noqona waa in ilaahay laga baqa safarkana imaam nawowi sharxa saxiix muslimka wuxuu leeyahay saddex maalin meel loo socdo ma banaana aa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam laba maalin meel loo safrana ma banaana maxram la-aan habeenaya maalin meel loo socdaa ma banaana maalin gelinkeed intii loo socdaana ma banaana markaas wuxuu yidhi imaam nawowi raximah ullah فالxaaصل أنa كuلa mا يuسمى سفرا يuنهى عanه المaرأaة بغayri زوجi oo محرم xaaصilka marka wuxuu yahay axaadiista nabiga macnahooda wax kastoo safar la yidhaah shayga haddaan safar la dhihin gabadha waa aadi karta de gabadhii suuqan kasoo adeegayda safar lama yidhi haddaan safar la dhihin way aadi kartaa laakiin shay lagu magacaabo safar hebel aawey waa safar gabadhii hebelhes aawey way safar safar wax lagu magacaabo waa laga nahiyey mana u bannaana gabadha inay aaddo ayadoon maxram la socon ama sawjkeeda ma u bannaana waana ka xaaran kalaqaad ma leh meesha in loo socdo laba maalin saddex in loo socdo maalin in loo socdo iyo gerig in loo socdo safar ba haddii la yidhahdo waxaan kala qaad lahayn in la lugaynayo oy lukus baxaydo inay gaari raacaydo inay markab raacaydo iyo inay diyaar raacaydo oo qaara yidhaahdeen maya haddee waktigaas diyaaradu ma jirin hadda diyaarada la raaca dhib ma leh ayraboorkaana anugu ka saaraa ayraboorka kalena maxrama u taagan diyaaradda dhexeedana boqol iyo labaatan qof ay dhex fadhidaa oo khalwa ma jirto bele iyo baas male intaas yartaa saaraa yidhaahdeen sheekh maxamed bin saalax usaymiino masaladaas kaalla wuxuu yidhi ma waadna fahmi karin haddaad wax kale fahmi weydeen imise goor aad diyaaradda meesha u socota ee ka leexata meeshiiyaba culays ka imaan kara oo ka dhici kara diyaaraddu waa leexan ayadaa culays ku imaan kara diyaaradda waa leexan gabadhi waxay leedahay aeroboorkia loo taagan yahi waxay ka degtay aeroboor kalayso qofna ka oqoon yaa ka mas-uula ah. wadan kalayba ka degtay ayada yaa ka mas-uula waxaa ka mas-uula ki yidhi diyaaradda ku xugun maaha xukunkii nabigana kuma jiro marka ama diyaarad ha raacdo ama baabuur har marto waa isku mid ma kala duulnay meesha mar haddii la yidhaha waa safar inaad toban daqiiqo adugu diyaarad ku tagto iyo inaad dhulka marto waa isku xugun ma banaano safar hadday tahay maxram alsafar ma banaano maxram la-aan waa xaaraan ma banaano can abi burdata radia allahu canhu anahu abi burda samica wuxuu maqlay abaahu aabihiis waa abu muusa alaashcari aabihiis can nabiy nabiga inuu ka maqlay sala اllahu calayh wasalama qaala nabigu inuu yidhi alaaatun saddex nuuc oo dadka ka mid ah yuutowna waa la siinaa ajram ajarkooda maratayna laba mar saddex nuuc oo dadka ka mid ah ajarkooda laba mara la siinaa laba mar ayaa la siinaa saddex nuuc oo dadka ka mid ah arajulu nin ninkaasoo takuunu lahu ay u sugnaanaydo alamatu addoon macnaha alwal kan ugu horeeya arajulu waa nin rajulkaasoo takuunu lahu ay u sugnaanaydo alamatu addoon oo fa yucallimuhaa waxbaraa oo fa yuxsinu wanaajinaya tacliimaha waxla barideeda oo wayu'adibuhaa edbinaa oo fa yuxsinu wanaajinaya ta'diibaha la edbinteeda oo fa yatasawajuhaa guursanaa falahu waxaa u sugnaaday ajraani laba ajar uma yuctiquhaa ayaa xadiiska ku jirta uma yuctiquhaa mid nuuca koobaad wuxuu yahay waa nin gabadh addoona ah leh gabadhii addoontaa ilaahay baa ku waajibiyey inuu waxbaro edbiyo waa gutay waajibkaas waa edbiyey waxbuu baray edabta waa waxbariddii kadibna waa xoreeyey waa ixsaan isagu sameeye waajib kuma aha kadibna sharafteediiu kor u qaaday oo waa guursaday asagoo naftiisa ay ku tahay hoosu dhac sababtoo ah gabadh addoon ahaa jirtay inuu guursado xoogaa naftu ma jeclo laakiin wuxuu u yeedhay ayada inuu ku karaaneeyo maadaama uu naftiisii khilaafay ixsaan uu gabadhaas u samaynayo ilaahay laba ajaru siiya waajibkii uu gutay oo ah waxbaridii iyo edintii waa ajar ixsaanka uu sameeyey oo ah horaynta iyo guursashadana waa ajar laba ajra alla ku siiya falahu ajraan waani kan labaad muminuun waa mumin muminkaasoo min ahlilkitaab ahlukitaabka ka mid a ah. waa qof yahuud ah ama nasraani oo mumin ah alladii muminkaasoo kaana ahaa muminan mid rumaysan awel hore intuusan nabiga rumayn muuminu ahaa wuxuu rumaysnaa kutubtii hore iyo ambiyadii hore uma aamana binebiy nabigu kadib rumeeyey sal اlahu alيه wasalam falahu ajraani laba ajra u sugnaado marka hore muuminu ahaa wuxuu rumaysnaa kutubtii hore alla soo dejiyey ambiyadii hore alla soo diray hadduu yahuud ah nabi muuse wuu rumaysnaa tawraad waa rumaysnaa nabi ciisena waa rumaysnaa injiilna waa rumaysnaa nebi maxamed markii lasoo dirana waa rumeeyey sal allahu alay slam laba ajara ilaahay siinaya ishkaala qaarkeena waxay yidhaahdeen qofka ahlu kitaabkaa oo aan nebi muxamed rumaynayn ambiyadii hore iyo kutubtii horaa rumeeyey ma ajaru halkaas ku leeyi see halkaas ajar uga yimi jawaabtu waxay tahay marka hore muuminka ahlu kitaabka oo tawraad rumaysan wuxuu rumaysan yahay nabi in alla soo diri doono aa ah, tawraadii ku taala iyo injiishi nabi maxamed lena in ilaahay soo diri doono sala allahu alay waslm oo sifaadaasi marka marka horuu kitaabka hore rumaysnaa nabiga sifaadiisu rumaysnaa nabi muusena waa rumaysnaa nabi ciise waa rumaysnaa tawraad iyo injiilna waa rumaysnaa wuxuu kaloo rumaysnaa markaas hore ilaahay inuu soo diri doono nabi sifaadaas le nabigaasna ulxaqi sifuu ku rumaysnaa nabiga marka markii dambe la soo dirayna daatahaan u rumayniya tacyiin inuu nabigan yahay kii sifaada laha marka ee mar iimaanka nabigu ka maqan yaho wax tarayda ma jiro ilaa haddii uusan marka hore sifaadda nabiga rumayn kitaabkii tawraadahaa ma rumayn iyo injiil ilaa tawraad injiila sifaadta ku taallaa marka marka hore uu rumaynayo kitaabka hore wuxuu rumaysan yahay nabi sifaadaas lagu rabbi soo diri doono oo xaq marka dambena tacyiin wey waa cayino wuxuuha nabigii kitaabku sheegay waa midka kan sidaasuu marka hore iimaankiisu ku ansaxa ee marka hore hadduu yidha tawraada xaqa muusena waa xaq nabi la soo diray yara ma jiro hadda tawraadba ma rumaysna mumin marka hore kankaruusan rumaysna see daraadeeda dhammaan yahuudda iyo nasaarada nabi maxamed diiday sala allahu calay wasalam tawraadna waa ku kufriyeen injiilna waa ku kufriyeen nabi muuse iyo nabi ciisena waa ku kufriyeen waa been inay rumeeyen maxaa yeelay tawraad iyo injiilay ku taalaa nabi maxamed sal اlahu alay sl in la rumeeyo wahalis midka saddexaad alcabdu waa addoon alladii addoon yuaddii gudanaa xaq allahi ilahay xaqiisa waa addoon qofbaa iskale ilaahay xaqiisi waa gudanaa wayansaxu waana u qayr miiraho daacad uu ula shaqaynaa lisayidii sayidkiisa wayansaxu waa u qayr miira oo si daacadu ula shaqaynaa lisayidii sayidkiisa falahu ajraani laba ajaru leeyi kaas sayidkiisana waa ilaalina xaqiisa xaqeelena waa ilaalina rawa الbخaariي can ibni cmar radي الlahu canهuma qaal nahaa rasuululahi rasuulka allah reebay salى الlahu عalيه wasalam can qatli الnisaa'i dumarka in la dilo iyo wasibyaani caruurta sakiirada islaamka jihaadka uu jireeyey diinka islaamku ma ahan xasuuq iyo ciribgoyn ee waxay tahay waa isbaarad diinta laga wareejinayo diinka isbaarad gaalada u dhigan isbaaradaasaa la wareejinaya sidaas daraaddeeda gaalada kuwa aan dagaalamayn ma banaano in la dilo maxaa ka mid ah dumarka aan dagaalamayn maxaa ka mid ah caruurta aan dagaalamayn ma banaano in la dilo nabigu waa reebay nahaa rasuululahi wuu reebay sala allahu calayh wasalam can qatli nisaa dumarka in la dilo gaaladaas iyo wasibyaani caruurta gaaladaas waa diiday nabiga sal اlahu alayه wasalam gasawaadkiisii mid ka mida duulaamadiisii uu arkay gabar la dilay oo gaalo ah markaasaa nebigu yidhi sal اlahu alayه wasalam maa kaanat haadihi la tuqaatil tanu ma ahayn mid dagaalamayo maxaa loo diiday iri abu daawuuda wariye sunankiisa ku wariye maa kaanat haadihi la tuqaatil xadiidkaas marka waxay yidhaha culummadu sida abu sulaymaan alkhadaab sharx abu waxaa laga qaadanaa haweentu markay dagaalamaydo in la dilayo ilaa hadda dumar askaraha jiro ah, xadiidkaa tusa sababtoo a ah nabigu wuxuu ka dhigay cilada dilka loo diiday inaysan dagaalamayno hadday dagaalanto oo ciladii isbedesho alxukmu yaduru maa acil alxukmu yaduru maca cilati wujuudan waxadama xukunku waa isbedela waa la dila markaas gabadha iskayada halkan soo taagana ku dilaya waa dumar la dhihima ah, ama caruurka xataa saqiirka hadduu laftiisu dagaalama oo gaaladii caruurtoodii waana dagaalama waa la iska dhicina laakiin shardi maxaa inaysan dagaalamin tan kaleeto wuxuu ibn abi jamra sharaxaa marka lagu leeyahay dumar gaala in la dilaa nabigu diiday waa markii la awoodo la makaansado waa la qabtay ama ayagiyaa la shiishay taasaa la diiday in ayagas loo qasdo oo la shiisho ama madfac lagu rido ama hub kale lagu dhufto ama inta la qabto la dilo wey laakiin saf gaalaha cadowha lala dagaalamaya hubkii lagu ridayaa ku dhacay caruurtii gaalada iyo dumarkoodii wax dembiga kama soo gaaray waxaa la diidayaa waa in ayaga loo qasto ama markii la qabto kadilato taas w taas wey xadiidkan wuxuu sheegay marka dumarka iyo caruurta abu daawuudka waxaa ku sugan ibnu maajana wuu wariyey nabiga sal اlahu alayه wasalama markuu inkiray oo arkay gabadha la dilay ow inkiray oo yidhi maa kaanad haadihi latuqaatil khaalid ibnu walid oo jihaadka ku jirayuu nin u diray markaasuu yihi laa yaqtulana mra'atan walaa casifa yuusan isku dilin qof dumar ah iyo shaqaalaha lasoo kiraystay shaqaalaha la soo kiraystay maaha mid dagaal loo soo kiraystay waa qof khidmo gaalan usoo kiraysa dad iska xamaal ahoo loo soo kiraysta inuu u shaqeeyo badabka u karkarina meelaha ama alaab usida waa shaqaale dagaal uma soco dagaal haddii loo soo kiraysta waa askari taas kaasna lama dili karu nabigu sal la alay sl waa meeqa waa saqi waa dumarkii iyo saqiiradii iyo casiirkii waa ajiirkii wuxuu abu sulaymaan alkhadaab waxaa lamida duqa dhacay oo gaalka duq dhacay oon dagaalka xoog iyo caqli midna ku biirayn meel iska yaalla ma la dili karo maxaa laga raba waxaa la mid ah oo shan uu uga dhigay raahibka baadariga kiniisadda iska fadhiyo inaan diintu caqli ahayn saasaad ku ogaanaya dii caama la weydiiye waa asagaaba ugu daranoo balaayo faafaan baadari oo kiniisadda iska fadhiyo lama ogolo in la dilo ma la ogolo baadari keliisad ka fadhiisa ilaadisa raay ilaadadiisa qaldanaa yay anfici adigu ma dil hay adiga dilku uma hayo iyo dagaalka so uma jeedi shantaasba lama dilo lama dilana saasaa loola jeedaa marka la awoobo kadib lama dilo ayagana dil loolama qasto laakiin dagaalkii safki gaalada hadday dhabarka uga jiraan oo wixii gaalada lagu riday ku dhacan taas waxa weeya dembi kama imaanayo rawa bukhaariy can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka ilaahi salى اlahu alيه wasalam wuxuu yidhi inii aniga amartukum waxaan idin amray an tuxariquu inaad gubtaan fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel inaad gubtaanaan idin amr laba nin oo waxay ahaayeen ridoobeen oo islaamka ka labxeen kadibna ilaah iyo rasuulkiisa caayi jireen marka waa anigii idin amray inaad gubtaan hebel iyo hebel uu yidhi nabigu salى الlahu alيه wasalam waina naara dadkana laa yucadibu wax kuma cadaabo bihaa naarta ila اlahu allah maahayn cid kale wax kuma cadaabo dadka fain wajadtumuuhumaa haddaad heshaan faqtuluuhumaa dila laakiin yaan la guri marka labada nin way ridoobeen nabigana waa caayi jireen ilaahayna waa caayi jireen ilaahay rasuulkiisay caayi jireen nabigu marka markii hore wuu amray kadibna wuu nahyey in la gubo waxaa la idhahdaa naasik iyo mansuuq wey waa laba xadiisoo isnasakday amarkii hore nabiga waa sunadii nabiga marka dambuu diidayna oo yidhi ilaahay cid aanay waxma cadaabi karana waa sunadii nabiga xadiis xadiis nasaqayaa la yidhaha waana ijmaac uu yidhi xaafid in sunadu isnasaqdo oo xadiis xadiis nasaqi karo marka hore nabiga amray markii dambena isagaa diiday halkaas waxaa daatay ma banaana in dad wax lagu cadaabo xaafid xajar wuxuu yidhi selafku way isku khilaafeen cumar ibnu khadaab cabdullaahi ibnu cabbaas iyo kayrkood waxay idhahdeen qof ma banaana in la gubo sidiisa iyadoo la kala qaadin ma la kala qaadayo gaal uu ahaa haddii loo dilaayo lama gubi karo haddii uu qof isagu gubayna qisaas ahaan looma gubi karo xaaladda dagaalka lama gubi karo inta la qabtana lama gubi karo hadduu xata isagu qof gubay lama gubi karo saasay yidhahdeen culummada gabal sida wuxuu yidhi cali ibn cabidaalib iyo khaalid ibnu weliid saxaabadii ka midana waa baneeyeen oo cali waa kii gubay nimankii yidhi ilaaha ah. nimankii nimankan shiicada nimanka nimankii dhilkii bilaabay cabdullahi ibnu saba isagu waa fakaday ta la caydiyaa la qaban waayey laakiin ardadiisii ahayd cali waa ilaah cali waa weydiye waa weydiye cali iyagoo leh anta anta huwa markaasuu yidhi xaad ula jeedaan markaasuu yidhi anta war xaad ula jeedaan markaasuu yidhi anta allahu waaxid ilaah allaha anta alilaah lafdi kale saasu leeya adaa ilaahy khalaas markaasuu arkay lamaa ra'aytu اmra amra munkara ajajtu naari wadacawtu qumbura markaan arkaybu arrinku inuu yahay arin munkara dabkayga iska shitaybu good weynu toqdu dab ku shitay qumburna waa u yeedhay qumbur waa ninkii dadka uu ciqaabayo ciqaabka ku fuli jiray waa jallaad ah, qumbur kaalay cadow waa soo baxay mid walba inta qabata ku ridu kaasu ku rid dal ka laabta mayo ilaaha dal ah, dal dal waa ku guray waxaa fakaray un shaydaankii aasaaso yahuudka ahaa cabdullahi bn sam oo nimankaan shiicadaa aasaasay ninkaasaa fakaray waa la qaban waaya isaga weliba wuu cayniyey waa qaban waayo marka cali bn abi aalib isagu waa gubay saasuu marka arkaayay inay banaan tahay laakiin cabdullahi bn cabaas markii loo sheegay aad u inkaa ma ahayn inaad guto lakin inaad layday eh Ah, oo si madax uga jab waa murtadiini saasuu ku yidhi wuxuu yidhi inaad gubto ma ahayn maxaa yeelay ina naara laa yucadibu biha ila allah laakiin inaad layday ahayd ilaa nabigaa yidhi man badla diinu faqtulu saasuu ku yidhi xaafidku wuxuu yidhi fadaahiru nahyi fiihi atafriiq haddii layiskhilaafo maxaa lagu kala baxaa daliilka soo maaha xadiidka nahyiga daahiru ku yahay inay xaaraanta in wax la gubo ama qisaas ha ahaato ama ha ahaato gaalnimo xaalad kastoo ta in wax la guba ma banaana ah, ma banaana in wax la gubo qisaasta qofku siduu wax u dilaa loo dilaa marka saddex laga reebo saddexdan iyagu ma banaana haddii qofku uu qof gubo waa la dilaa maahana ma banaana in la gubo hadduu qofku qof sixrana ma banaana in la sixro ila sixirku waa xaaraana ah, ma sixri karti ee waa la dilaa qofkuu sixrin kaasu qofku iska waaso saxaraday kaagu daadina intaad iska taageen dilkaaba roon soo maha saaxirkaas waa lasoo qabtaa waa la dilay ah. haddii mooryaan inta gabarku soo gabadhi saas ku dhimatana waa la dila ah, ee siduu ku dilay laguma dili karo marka saddexdaas siduu qaatilku wax ku dilay laguma dili karo ilaa ma banaana ficilku y ah. ficilku ma banaan marka waa nuucaas markaa dalku ma banaan halkaas maxaa soo baxay markaa cayayaanka oo mudigaaho wax dhiba cayayaanka wax dhiba si kalead u dili kartaa laakiin ma gubi karti injirta iyo boodada iyo shirinta iyo xoolaha iyo dadka gobol soomaalida waxay yaqaaniin xoolaha xerada ayaa ku jiray dab halkaas ku shidanaya soo qaban neefkan ka goo shirinta dabka kuri war ilaahayabaa cadaab ma banaano inaa lilaahi wa inaa inaa lilaahi waa halaag ma banaano Ah. ama se joodarigaana waxaa laga dareemay in baal ku jiro biyo kulula lagu shuba ma banaano xaaraan wey ah. dad ilaahay keliya wax ku cagaabi kara adugu awooddaasa sheegay sunku buufi si kale u laay waxa kaloo ku dili karto ku dil baalkaana waa cadow waa mu'min waa bannaan yahay in la dilo laakiin in la gubaa xaaraan ka dhammaan cayayaanka dadka dhiba ma bannaana in la gubo ma bannaano taasna xadiiskaana waa xadiis adilada tirada badanoo kutusayda axkaam inta ilaahay soo dejiyey kadib in la nasakay waxaa ka mid a ah amarkii marka hore nabigu amray in la gudo kadibna waa la nahyey marka axkaam badanaa sidaas ilaahay weynaa subxaana wa tacaala u nasakay sidaas axkaam badan aa ilaahay u nasakay can anas ibni maalikin rawa albukhaariy can anas ibni maalikin radia allaahu canhu ana rasuul allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalama dakala waa soo galay caam alfatxi sanadii maka la furtay walxaal calaa ra'si madaxiisa almiqfaru koofidii ay ku sugan tahay koofi oo koofi biraada ah wey oo dagaalka laga gashana koofi caadimaan koofi biraad wey falamaa nazacahu markuu siibay nabigu jaa'a rajulu ninaa yimid faqaala wuxuu yihi ya rasuulalahi rasuulka ilaahayo ina bna khadalin ninkii la dhihi jiray ibnu khadal mutacalliqun wuxuu ku dhegan yahay biastaari kacbati kacbada daahiyadeeda faqaalna wuxuui uqtuluuhu dile sanadkii sideedaad ayaa magaalada maka la furtoo muslimiintu furteen markii maka la furtay daqala waa soo galay caam alfatxi sanadkii maka la furtoo sanadii sideedaad aheed maka ayaa nabigu soo galay sal allahu calayh wasalam wa calaa ra'sihi miqfar ayadoo madaxiisa koofi biraad uu ku sugan yahay taas waxay daliil u tahay sida abu sulaymaan alkhadaabi iyo qayrkiisba ay u caddeeyeen maka markuu nebigu soo gelaayey inuusan xaj iyo cumro midna soo xidhan taasna waxay tusaydaa magaalada maka almukarama qofkii dan kale oo aan u socon xaj oo aan u socon cumro waa degan yahay badeecuu raba inuu ka soo gato badeecuu raba inuu geeyo danuu ka leeyahay qofuu soo booqan rabaa qofkii meeshaan dan kale kale oon xaj iyo cumro u socon qofkaas waxaa u bannaan asagoo muxrim ahayn inuu galo magaalada sababtoo aan ah nabiga sal allahu calay wasalam xaj iyo cumro uma socon jihaad u socday asagoo muxrim ahayn u galay inuusan muxrim ahaynna koofidaa ku tusa taas darteeda waad geli kartaa haddaadan xaj iyo cumro u socon laakiin bimunaasaba waxaan baraarujinayaa hadda dad badanaa waxay samaystaan iqaamooyin oo maka inuu ku xajiyo ku cumraystuu raba laakiin warqadda waxaa ugu qoran inuu degan yahay maka makana ma degano deegaana kama hadlo dadka gabal degan kama hadlayno qofka degan warkiisu waa cadi qofka degan deegaankiisi u socdaa asagoon xaj iyo cumro xidhan tegi kara cidaa u degan ganacsiuu ku leeyahay ganacsigiisiu raba inuu soo firiyo reerkiu raba inuu aado asagoon xaj iyo cumro xidhan u geli karaa qofkaas hadduusan u socon xaji cumro laakiin qofaan waxba meeshaas uma yaalin cumru u socdaa asagoo muxrim aan ahayn ma geli karo waa ka xaaraan warqadan qoraalka ah wax macnaa male waxa macnale waa adiga niyada iyo xaqiiqada aad ku suganta ma degan tahay meesha deegaan ma ku leedahay ganacsi ma ku leedahay reer ma kuu degan yahay meesha ma ku nooshahay maya maba ogolida xataa maalmo inaad joogtaan cibaado ahayn khalaas ma deginin marka warqadan qoraalkeedu noqon maayo deegaan ma noqonayo ma geli kartid adoon xaj xihan ama cumro xihan alcilmi waxay yidhahdaan marka qof cadow ka cabsanaa horta waa waajib inuu xirto xajkii ama cumradii wixii u socday laakiin labiskiisii iska sida kara qamiiskiisii uu qaada kara qamiisku ma banaanayn moogta laakiin cabsidaa banaynaya ah, qalaalka dhowna neefu iska bixina dheeraad oo qamiiskaas uu sitay ama shaqadii uu sitay waa baarkaas laakiin ixraam la-aan bataatana ma geli karo qofkaan deganayn qofka degan waa u banaanta isaga isaga waa u banaanta baydkan alla waa weynayey subxaanahu wa tacaala xuduuduuna leeyahay xuduuddaas markaa qofku inuu ilaaliyo weeye hadduusan ilaalin wuxuu noqonayaa qof xuduuddii alle ka gudbay waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah wuxuuna soo gelayaa oo nasiib ku yeelanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waciidkaas ugu goodiyey qofka ka gudba xuduudda alle oo ilaah uu yidhi qofka xuduudda alle ka gudbaa naftiisiyuu dulmiyey aayaad kaloo fara badanna ilaahay uu cadaab ugu ballan qaaday qofka xuduudda allah ka gudba subxaana wa tacaala marka qofku waa inuu xuduudda alle ilaaliya beydkan aadaal ilaahay u weyneeyey xuduuduuna u yeelay xuduuddaasu waa mawaaqiidda meelaha laga soo xirto xajka iyo cumrada qofka hadduusan u socon xaj iyo cumro midna acmaashuna waa qalbiga siduu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam innama alacmaalu binniya wa inamaa likulli imriin maa nawaa maalan dhakhtar u socdaa magaalada gala ama se ganacsi u socdaa magaalada makuu gala ama dankalu u socdaa siyaaru u socdaa qof oo ehelkiisa meesha dogan uu soo arki rabaa hadda qofkaas inuu soo xirto xaj iyo cumro midna waajib kuma ahan qalbigiisana allah daalacanaya laakiin qofka u socda xaj iyo cumro kama soo gudbi karo xuduudahaas asagoon xaj iyo cumro midna xiran xadiidka cabdullaahi ibni cabbaas ee bukhaariya muslimna wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam waqata liahli lmadiinati dalxulayfa reer madiina nabigu wuxuu u xadeeyey dalxulayfa meesha la yidhaha halkaas kama gudbi karaan hadday xaj iyo cumro doonayaan ilaa ay xirtaan waliahli shaam aljuxfa reer shaamna juxfa meesha layidhaha ayuu u xadeeyey waliahli najdi qarnan qarna almanaasil reer najdina wuxuu u xadeeyey qarnalmanaasil meesha la yidhaah waliahliilyaman yalamlam reer yamaneedna wuxuu nabigu u xadeeyey yalamlam meesha la yidhaah markaasuu nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam hunna lahunna waliman ataa calayhina min gayrihina miman araada alxaja waalcumra meelahaas lasoo sheegay dadka degan ayaa iskaleoo ka xidhanaa iyo dadka inta meel ka shishayda ka yimaada meeshaa soo mara oo ah dadka degan kayrkood ahna dad doonaya xaj ama cumro marka arrintaas waa sariix waa caddahay qofka inuu ka soo gudba uma bannaana qofkii awel magaalada maka degan oo muqiim iska ah oo ama araab badeeco meelahaas u doonta ama dana kale oo gurigiisa u socdaa waa ka duwan yahay iqaamaduna waa wax sharcigana lagu fahmayo curfigana lagu fahmayo oo qofka laftigiisu waa is ogaan karaa inuu meesha degan yihin kale qof meesha degan oo reer u degan yahay qof meesha ganacsiga ku leh qof meesha ka shaqaysta waa la fahmi karaa laakiin qof warqadan u haysta in uu cumro iyo xaj ku aado asaga laftiisa ogay inuusan meeshaas deganeyn haddii oo uusan cidna qiyaanan naftiisa xataa haddii la weydiiye halkaa deganta hebelow meesha kalu deganaadu sheega dhima markaan degane marka ma ahan warqadaas iqaamada oo aad qaadatay macnaheedu meesha inaad degan tahay sharcan ma noqonaydo sidaas daraaddeeda qofkii hadduu tago cumro u tago salaada waa gaabi kara hadduusan muddo dheer joogin waa gaabi karaa salaada iqaamada halahaadee Ah, mar hadduusan ku xihan imaamka oo maala waa dhici karta salaadii oo laga baxay inaad timaado makaad joogta iqaamaad leedahay makaa salaada waa gaabi karta musaafiraad musaafiraad marka qofka waa inuu aada iskaga fiiriyo xuduudda alle xadiidkan wuxuu kaloo tusayaa qofka hadduu dembi galo oo qisaas ugu yeesho ama xad xaramku ma badbaadi karo fiiri ninkaas kacbadu ku dheganaa kacbadu ku dheganaa maya ma badbaadan ha lagu diluuda nabigu sal la ala taas waxay daliil u tahay culummada yidhaahdeen xaramka xuduudda alle waa lagu oofina iyo qisaasta khilaafan liabi xaniifa abu xaniifa sag wuxuu leeya maya qisaas iyo xuduud laguma oofin karo oo qofkii qofkiiba xaramka iska gala xala samaynaa cuntada laga jara waa la dhibaa ilaa uu ka cararo xaramka ku noolaa waayo markuu cararo banaanka u baxaa la qabana laakiin xaramka laguma oofi karo xuduudule laakiin xadiidkaana caddaynaya in lagu oofi karo uu yidhi xaafid ibn xajar xadiidkan waxaa loo daliishaday dadka maxbuuska ahoo la qabto gaalkaa ayadoon toobadkeen la dhihin in la dili karo isagoon islaam la dhihin la mid ma aha murtadki qofka haddii uu uu yahay gaal oo maxbuus ahaan loo qabto afar shayaa bannaan ayadoon islaam la dhihin in la dilo waa banaanta iyadoon islaam la dhihin in la iska sii daayo isaga dhanna waa banaanta in la gataana waa banaanta in addoon laga dhigana waa banaanta imaamkaana afarta kala doofo madaxweynaha muslimiinta khiyaarka afarta inuu kala doofo afarta inuu kala doofo marka meeshaan fiiriya wuxuu kaloo yidhi xaafid waxaa laga qaadanaya xadiidkan asbaab in lala yimaado oo maalan dagaalka markii la gelaya koofi beraad iyo wax kastoo hubka la yskaga ilaaliyo in la qaato taasuna tawakulkii ka hor imaamay nabiga sal اlahu alيه wasalam inta ilaahay tala saarata asagaa u weynaa isagaan u tawakul badnaa laba dirac biradu mararka gabal iska kor gashan jir marka asbaabtoo laga tago tawakul maaha ee waxaa tawakula inta asbaabtii lala yimaadoo la dadaalo ilaahayna la tala saarto sidaasaa tawakul can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal dahaba farasun farasaa tegey faraskoo lahu cabdullaahi ibni cumar u sugnaaday faras cabdullaahi ibni cumar uu iska ayaa baxsadoo cararay fa aqadahu lcaduwu cadowgiiyaa qabtay waa gaalada cadowga muslimiinta cadowgiiyaa qabtay waa faraskii qaatay fadahara calayhi lmuslimuuna muslimiintiyaa ka adkaadeen gaaladii fadahara way ka adkaadeen alayhi cadowgii almuslimuuna farudda waa loo soo celiyey faraskii calayhi cabdullaahi bni cumar fii zamani rasuulilahi waktigii rasuulka sal اlahu alay wasalam waktigii rasuulka faras uu iska lahaa cabdullahi bni cumar ayaa cararay gaaladu u galay cadowgiyaa qabsadeen cadowgi iyo muslimkiiya dagaalameen gaaladii waa laga adkaaday faraskiyaa laga soo qaaday labadii waa qariibee cabdullaahi bni cumara faraha laga saaray marka haddii gaaladu hanti muslim ay qabsadaan sida sawaabku yahay ah, imaamu shaafici iyo culummo kalena ay mareen gaaladu ma milki karaan hantida hadhow marka laga qaado xoolo gaalada laga qaaday ma aha waa xoolihii qofku muslimka iskala qaniimada ka mid maaha ah, qowlkaasna way qowlka xadiiskuna tusaa raajixana ah culummo taas khilaaftay waa jirtaa oo yidhi ixsaana layskaga samaynayo laakiin xaq oo ay iska leeyihiin dadkii khaanimiintahay ee qaniimaystay layskama siiyan cabdullahi bn cumar maadaama la siiyey nabiguna ogaa sal allahu calayh wasalam waxay tusaydaa gaaladu hadday hanti muslim qabsato xoolahaas milki iyadu uma laha hadhow haddii laga soo qaado ma ahan xoolo iyagu ay lahayanoo laga qaado ee qofka awal isalahaayo iskale qaniimadana ka mid maaha lama qaybsan karo ma la qaybsan karo rawa bukhaariy can abi hurayrata radi allaahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahay sal اlahu alayh wasalama qaala rasuulku wuxuu yidhi fakafara allahu ilaahay baa u kafaalo qaaday liman jaahada qofka ku jihaada fii sabiilihi jidkiisa laa yukhriju xaalusan bixinayn ila aljihaadu jihaad maahane fii sabiilihi jidka alle uu ku jihaada qofka jihaada asagoo jihaadka aan wax kale u gelayn wuxuu gelayaa oo kali ah litakuuna kalimat llahi hiy اculya xoola ma rabo madaxnimo ma rabo diinka alle inuu kor noqdo kaliya iyo wa tasdiiqu kelimaati ilaahi kelimaadkiisa rumayn uu rumeeyey kelimaadka waxaa loola jeeda alaayaatu daalatu calaa sawaabi lilmujaahidiin aayaadka sheegaya mujaahidiinta ajarka ay leeyihiin aayaadkaasuu rumeeyey aayaadkaasaa kiciyey iyo axaadiista sheegaya qofka aan wax kale u bixin ee waxaa soo baxsho soo saaray jihaad fii sabiilihi iyo waa tasdiiqu kelimaati ilaahay kelimaadkiisa rumayn uu rumaynaa waxaa ilaah u kafaalo qaaday bian yudkilahu qofkaas inuu geliyo aljanata jannada saasaa ilahay u ballan qaaday inuu janno geliyo ow yarjicahu ama uu soo celiyo ilaa maskanihi gurigiisa uu soo celiyo alladii gurigii kharaja minhu uu ka baxay maca maa shay la jirkiisa naala uu gaaray oo min ajrin ajar ah oo qaniimatin qaniime ah haddii la dilo alla janno u ballanqaaday jannuu leey haddii kalena isagoo qaniimo iyo ajar ah, ah, isku wata ama ajar kaliyo ajar iyo qaniimuu isku wataa ama ajar kaliyuhu wataa labada mid noqona ee eh, qof jihaadkiisu ansaxay ajar la-aan soo laabama duu xataa qaniimo soo helo ajar waa wataa ajar waa wataa marka haddii la dilana janna ilaahay u ballan qaaday hadduu soo laabtana ajar iyo qariimun la soo laabana ama ajar qariimu rawa lbukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can abi muusa radia allahu canhu qaal ataytu rasuula allah rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam ayaan u imid uu yidhi fii nafarin jamaaco xaal aan ku dhex suganahay nafarkood min alashcariyiina oo qabiilada la yidhaha ashcariyiinta ka mid ah qabiilada ashcariyiinta la yidhaha abu muusa alashcari uu ka dhashay qabiiladaas nafar ka mida anoo ah la socda aan nabiga u imi nastaxmiluhu xaal aan nabiga ka dalbayno qaadista inuu na qaado macnaha gaadiid inuu na siiyo oo aan jihaadka ku aadno wey gaadiid inuu na siiyo oo aan jihaadka ku aadno waa qaswatu tabuuq duulaankii tabuuq weeye aad u fogaa marka annagoo ka dalbayna inuu na qaado macnaha annagoo ka dalbayna gaadiid inuu na siiyo aan raacno faqaala nabigu wuxuu uhi wallaahi allaan ku dhaartaye laa axmilukum idin qaadi ma waa dhaartay nabigu fiiri wallaahi idin qaadi ma wamaa cindii agtaydana kuma sugna ma axmilukum waxaan idinku qaado gaadiid aan idinku qaadana ma hayo gaadiid aan idin saaro ma hayo wallaahanan idin qaadi saas wawtiya waa loola yimid rasuululahi rasuulka ilaahi sala اllahu alayه wasalama binahdi ibili waa laysku idaafaynaa binahdi ibili nahdi waa bimacnaa manhuub ka khalqin bimacnaa makhluuq waa masder oo macnihiisu mafcuul yahay oo bimana waa min iطlaaqi masder wa iraadati ismi mafcuul nahdi bimacnaa manhuub wey wawtiyo waa loola yimid rasuululahi salى اlahu alيه wasalam binahdi ibilin biibilin manhuubin geel oo gaalada laga soo qaatay manhuubkana waxaa loola jeedaa haniimadi ah. binahdi ibili waana min idaafati صifati ila lmawsuuf nahdigaa صifaa ibilka mawsuufkii asalku wuxuu ahaa biibilin nahdin manhuubin biibilin geel manhuubin gaalada laga soo qaaday ah, saas geel oo gaalada xoog looga soo qaadaa nabiga loo keenay oo qaniime ah fasa'ala canaa waana weydiiyey faqaala wuxuu yidhi ayna nafaru aaway kooxdii alashcariyuuna ee ashcariyiinta ahaayeen kooxdii ashcariyiinta ahaayeen aaway oo qabiilada ashcariyiinta ka dhasheen fa amara lanaa wuxuu noo amray bikamsi dawdin shan halaad shan halaaduu noo amru yidhi shantaas alla siiyo gaadiid ka dhigteen shantaas halaadoo gurri dura kurusyaal cadcad urmi waa jana mfradkii wuxuu ahaa ar qarkana waa midka abyadka ah urmiyaa lagu jamciyey durana waa jamcu durwatin durwaduna waa kurska foodiisa waa kurska foodiisa dura waa jamcu durwatin urminkuna waa jamcu aqarin macnuhu wuxuu yahay shantaa salaadoo urmi dura kurusyaal cadcad ayirka inta ka batay kurska foodiis wada cad yahay hantiiaan walanay falamaan dalaqnaa markaan tagnay qulnaa waxaan idhi maan sanacna war maxaan samayn oo isla haday war qaladaan galo nabigu waa kii dhaartay inuusan dhaqaadin marka haddana waa kana gaadiidu nisy nabiga xataa dhaartii uu sameeyey waa jooga nabigu ma oga waa halmaamay malaha dhaartiisi war aan ku laaban oo celin si aan dhaartii nabiga uga jiro illa nabigu waa dhaartay wallaahi inqaadan yii war war waa qaladaan samayna war aan celin warna keena waa laabanay falamaa dalaqnaa markaan tagnay qulnaa waxaan idhi maa sanacnaa maaan maa sanacnaa maxaan samaynay laa yubaaraku lanaa naloo barakayma waxaa nabigu na siiyey ilaahay noo barakayma maxaa yl qaladaan gal qaladaan galnay farajacnaa ilayhi nabigaan ku laabannay faqulnaa waxaan nidhi innaa anagu sa'alnaaka waa ku weydiisanay an taxmilanaa inaad na qaaddo fakhalafta waxaad ku dhaaratay allaa taxmilanaa inaadan qaadayn afa nasiibta ma halmaanto adiga nasiya gaadiidkee ma halmaantay dhaartaadii qaala nabigu wuxuu yidhi lastu ana aniga ma xamartuku midka idin qaaday horta marka koobaad anugu idinma qaadin alla idin qaaday anugu wax ma ilaahay baa geela keenay waa koow walaakina allaaha allah xamalakum idin qaaday wainii aniga midda kale dhaartiiya soo hartay dhaarta nabigu wuxuu yidhi haddaan shay ka dhaarto hadhowna aan ogaado shaygaas inaan sameeya inay qayr badan tahay dhaartana waa ka kafaara gudaa shaygiina waa samayna ee dhihi maayo arrintaas waa ka dhaarta dhihi maayo ah. walaa tajcal llaha curdatan liaymaani ah. ilaahay ha ka dhiginina mid qayrka idinkaga gudban ah ilahay ley ah. inaad shay qayranta ka dhaarato aad tiraahdo markii lu idhaa kayrka samee maya waa ka dhaaf ma banaano waa ka dhaarto ma ilaaha kayrka kaaga gudban haddaad shay ka dhaarato oo aad ogaato shaygan dhaarta in laga qayr badan yahay dhaarta jebi ka kafaaro gudo qayrkana samee ah, qayrkana samee nabiga hadalkiisa fiiri sal allahu alay waslm nabigu wuxuu yidhi wa inii aniga wallaahi allaan ku dhaartay in shaa allahu alla hadduu doono laa axlifu ku dhaarama calaa yamiinin dhaar oo facaraa aan ogaado hayrahaa dhaartii kayrkeed khayran minhaa inuu dhaarta ka qayr badan yahay shay ka dhaaran maa kadibna aan ogaado dhaarta kayrkeed inuu ka qayr badan yahay dhaarta ilaa ataytu waa la imaanaa alladii shayga huwa khayrun khayrka badan wa taxalaltua dhaartiina waa ka xalaashana waa ka kafaaro gudana marka halkaas wuxuu idinkugu soo raray fawaaid aad u badan xaafid ibn xajar hadalkiisa oo waa maxay shay qofku markuu ka dhaarto axkaamtii shan taaheed ay ku soconayn qaarkaas tusaale qofka hadduu ku dhaarto shay waajiba inuu samaynaa ama shay xaaraana ka tega waa dhaartay wallaahi waajibkaasaan samaynaa ama wuu dhaartay wallaahi xaaraantaas mar damba inaana samaynayn markaas dhaartiisa inuu ilaaliyaa waajib ku ah ilaa dhaarti waa daacif waana waajibe waajib waxaa ku ah inuu dhaarta ilaaliyo hadduu jebiyana laba shaya ah uu ku dhacaa waa dembaabay kafaarana waa laga rabaa inuusan dib dambe ugu laabana waa laga rabaa hadduu dhaarkaas jebiyo waa dembaabay kafaarana waa laga rabaa dib dambe waa inuusan ugu laaban waa o wacasu bilcagsi wacasu bilcagsi waxay tahay wuxuu ku dhaartay waajibka inuusan samaynayn wallahana jamaacada masaajidka ku tukay uyi waa shay waajib ku ah shay waajibuu ka dhaar uu yidhi samayn ma ama shay xaaraanuu ku dhaartay inuu samayna wallaahi hebel waa dilahu qof aan dilkiisu xalaal u ahayn shay xaaraanuu ku dhaartay inuu samayna ama shay waajibuu ku dhaartay inuusan samaynayn markaas xaaraan waxaa dhaartaas inuu ku taagnaado waxaana waajib ku ah dhaarta inuu jebiyo jumhuurtu waxay lehin kafaarana waa laga raba weliga ufiirso jumhuurtu waxay lehin kafaara waa laga raba shay xaaraanu yidhi wallaahi waa samayna ama waajibu yidhi wallaahi inaanan waajibkaa samaynayn xaaraan wey markaas dhaarta inuu inuu ilaaliyo waaa ilaa waa macaasi dhaartiisu waa inuu jebiyo uuna kafaaro sameyn hadduu ku dhaarto shay sunaa inuu samaynaa wallaahi sunnadaasaan samaynaa dhaartiisii waa baaco waxaa sunnaa inuu dhaartaas ku taagnaado inuu jebiyaana waa karaahiyo inuu jebiyaana waa karaahiyo wa cagsuhu bilcagsi oo waa maxen wuxuu ku dhaartay sunnada inuu iska daynaa shay sunnahu ku dhaartay inuu iska daynaa fa bicagsi ladii qabla waa karaahiyo inuu dhaarta ku taagnaada markaas waa karaahiyo inuu jebiyo ka kafaalo gurtaana waa sun waa sun wuxuu ku dhaartay calaa ficli mubaaxin shay mubaaxka uu ku dhaartay inuu samayna markaas culammadu waa isku khilaafeen laakiin jumhuurta oo shaaficiyadana qowlka saxiixa ah waxay mareen dhaarta inuu ilaaliyo afdal ah oo u fadli bado mar hadduu mubaax dhahaa shay dhaarta inuu ilaaliyo sidaasaa fadli badan ka axkaamtiiba halkaasuba ku wada dhameeyey aadna uu caddeeyey markaas wallahu subxaanaه wa taعalى aclam salى اllah وsلام وbaaraka عalى nabiyina mxamed